بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وعنكب الله بين آيات سديتا إيا تضب إلى آيات بقول إيا عفر إن شاء الله مركي نبي الله يعقوب الله شيء ويلكي إن لواي ومؤونا قرابنا وحول وروح كلات ودان وكجيت ذوحر يا أصفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب وعلب خصيه qaaluu waxay idhi tallaahi taftaw tadkuru yuusuf walla inaad yuusuf sheegtay inaadan ka zuulaynin xataa takuuna xaradan ilaa aada burbur daciifa noqoto aw takuuna min alhaalikiin qaala wuxuu yidhi innamaa ashkuu basi xusnigayga daahirka ah yaan sheegan iyo waxusnii xusnigayga caadiga ila allah waaclamu waxaan ogahay min allah maa laa taclamu waxaydaan alle ka ogeyn baan ogahay oo ilaahay farji inuu ii furi yaan ogahay yaa bunaya wiilashaydiio yaa baniya aan idhaah yaa baniya wiilashaydiio idhabuu taga fataxasasuu soo dhegadhegeeya min yuusufa min khabari yuusufa yuusuf khabarkiisii iyo wa akhiihi walaalkii walaa tayasuu ha quusanina min rawxiillaah ilaahay raxmadiisa ha ka quusanina inahu shaniga jira waxaa weeye laa yayasu ma quuso min rawxiillaah alla raxmadiisa ila qowma qom alkaafiruun gaalaan ooy wuu yidhi diilo geliye ilaa ruux haddii shay loo diro laakiin wax yidhi diilo oo fiican u ka haysanin ku dadaali maayo in raxmaddii alla jirto oo la heli yuu ku dhiirigelinaya yaa baniya wiilashaydiyo idhabuu taga fataxasasuu soo dhegadhegeeya yani xawaasta dhagaha weyn min rawxillaah fataxasasuu soo dhegadhegeeya min yuusufa waakiihi walaa tayasu min rawxillaah inahu laa ya-asu min rawxi illaah ila alqowm alkaafiruun taxasuska waxa fiican baa layidhaha tajasuskana wax xun baa layidhaha falamaa dakhaluu markay u galeen calayhi yuusuf qaaluu waxay yaa ayuha alcaziizu ninkan qaaliga aho masanaa waxaana taabtay annaga iyo waahnaa reerkayaga aduru dhib baana taabtay abaar baa jirta waji'naa waxaanu la nimid bibidaacatin badeeco lacag musjaatin oo dhacday oo fiicnay fa ufil lana alkeyla miiska noo oofiyo sida lacagta fiican waxaad ku gadan nagaga gad watasadaq calaynaa nagu sadaqayso oo lacagtaa xuneed naga qaada nagu sadaqayso in allaha alla yejzi wuu abaalmariyaa almutasadiqiina kuwa sadaqaysa nabiyulaahi yuusuf bay soo galeen iyagoon garanayn waxay dhiheen casiizow dhibaataa annagiiyo reerkiina taabatay lacag xun oo dhacdayna waanu wadanaa miiska nagu kaa sadaqayso noo oofiyo sida lacagta fiican oo kale noogu gad naguna sadaqayso falamaa dakhaluu caleyhi markay u galeen qaaluu wuxu hi yaa ayuha alcasiizu ninkan qaaliga aho masanaa waxaana taabtay annaga iwaahlanaa reerkayaga adduru dhib baana taabtay waji'naa waxaanu la nimid bibidaacatin badeeco musjaatin oo dhacday fa awfi lana alkeyla miiska noo oofi noo dhammaystiroo lacagta qiimaha badan sideeda noogu miis watasadaq calaynaa nagu sadaqayso in allaha alla yaji lmutasadiqiina kuwa sadaqaysa wuu abaalmariya nabilah yuusuf de ma adkaysan kara wuu jilcay waa maradii saddexaad qaala wuxuu yidhi hal calimtum ma ogtihiin maa facaltum waxaad ku samayseen biyuusufa iyo wa akhiihi walaalkii id wakti antum idinku jaahiluuna jaahiluuna aad ahaydeen caruur yaryaroo waxba garanayni yaad ahaydeen xaaladu say udhici ma garanayni qaaluu waxay yidhahdeen la-anta adigu yuusufu miyaa tahay qaala wuxuu yidhi ana yuusufu baan hortahay wahaadaakanun akhii walaalkay weyn qad mana allaahu alla nagu galladaysa calaynaa dushayada inaan isu nimaadno nagu galladaystay inahu xaal yeeshaane man yattaqi qofkii alla ka baqa wayasbir sabra fa ina allaha alla laa yudiicu ma haladaadiyo ajra almuxsiniina kuwa samafala ajrigooda waxaa la yidhi intuu iska qaaday taajkii intuu iska qaaday calaamo yaroo bar iyo wax saasa meelaha kaga yila way arkeen yuusuf baa noo lama lahan meeshii ku rideen bay ogaayeen yuusuf baa jooga maba lahaynba kumaba fikirayninba ninkan masar oo dhan maamulaa yuusufa caqligoodaba kuma jirin qaala wuxuu yihi hal calimtum ma ogtihiin maa facaltum waxaad ku samayseen biyuusufa iyo wa akhiihi walaalkii id wakti antum idinku jaahiluuna wax magaratyo aad ahayde qaaluu waxay idhi ainaka adigu la anta adigu yusufu miyaa tahay qaal wuxuu yidhi ana yuusuf baan ahay wahaadaa akhi kanna waa walaalkay qad mana allaahu calayna wuxuu nagu galladaystay inuu noo isu keeno bacda alfirqa inahu xaalka jiraa waxaa weeye man yataqi alla qofkii ka baqa wayasbir sabra oo dhibaatada ku sabra fa ina allaha alle laa yudiicu malhaladaadiyo ajra almuxsiniina muxsiniinta ajrigooda mahaladaadiyo allah subxaana wa tacaala qaaluu waxay leeyiin tallaahi baan ku dhaaranay alla wuu naga ka doortay calaynaa dushayada wain kunnaa waynu xaal yeeshaan kunnaa waxaanu ahayn lakhaadiina kuwa gafsan markaanu dhibaatada ku geynaynay ceelka kugu ridaynay aad baanu u gafsanayn qaala wuxuu uhi laa tasriiba canaani calaykum dushiina maaha alyowma maanta ha ka yaabina yakfirullaahu lakum allah idin dambi dhaaf wahuwa allana arxamuraaximiina kuwa naxariiso oo dhan ka ka naxariis badan weyn waxay idhaheen yuusufow ilaahay wuu naga kaa doortay annaguna kuga gafay baanu ahayn wuxuu yidhi walaale maanta canaani ma jirto dhibaata ma jirto weliba allaha idiin dambi dhaafo qaaluu waxay idhi tallaahi baan ku dhaaranay laqad aaharaka allah alla wuu naga kaa doortay calaynaa dushayada wain kunnaa inu xaaliya shani kunnaa waxaanu ahayn khaadiina kuga gafsan qaala wuxuu yidhi laa tasriiba canaani calaykum dushiina maha alyawma maanta yakfir allaahu lakum allah idin dhaafo wahuwa allana arxamu raaximiina kuwa naxariistoo dhan ka ka naxariis badan weyn idhabuu la taga biqamiisii qamiiskaygan la taga haadaa ee kana faalquuhu ku tuura calaa wejhi abi aabbahay wejigiisa ku tuura yaatii yakun wuxuu ahaan basiira nin wax arkuu ahaan waa tuuni iila kaale biahlikum reerkii oo dhan ajmaciina dhammaan kulli dhowr iyo toddobaatan baa laleeyahay wuxuu yidhi qaada kamiiskan aabbahay wejigiisa ku tuura araggii baa u dilaacay reerkao dhanna soo raro oo intaad ardu kancaan ka soo guurtaan falastiin masar keena buui idhabuu la taga biqamiisii qamiiskayga la taga hadee kana faalquuhu ku tuura calaa wajhi abi aabbahay wejigiisa yati yakun wuxuu ahaan basiiran mid wax arka waa tuuni iila kaalay biahlikum reerkiina ajmaciina dhammaan walamaa fasalat ilciiru awrtii markay baxday oo masar ka baxday qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi inii anigu laajidu waxaan helayaa riixa yuusufa yuusuf urtiisii lowlaa an tufaniduunii haddaydaan idoqmaynayn wacantatab haddaydaan idhahayn idoqnaynayn qaaluu waxay dhi tallaahi baan ku dhaaranay innaka adigu lafii dalaalika gaftaadii baad ku soo qadiim dalaalkaa diini uma jeedaan gaftii horeed gafsaneed yuusuf awduuna haysay adwalsiidusi hadalkiisa wal urti markay masar ka baxday yay dabayli qaaday urtii yuusuf nabiyulaahi yacquub bay u geysay markaasuu leeyahy waan helay adu qiso kale waxay leeyihiin wuxuu qamiiskaas waa qamiiskii nebi ibraahim naarta markii lagu riday ahaa isxaaq yacquub marka wuxuu le intuu isku duudubu luqunta ugu xidhnaa yuusuf markii lasoo xaday aduu taas aada uma sugne riixdii yuusufoo udgoon oo yuusuf uu garanayo yaa kaga dhacday walamaa fasalat ilciiru awrtu markay baxday oo magaaladii ka baxday qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi innii anigu laajidu waan heli riixa yuusufa yuusuf urtiisii baan heli luulaa an tufaniduunii haddaydaan igu doqonnimo xugminaynin waa cantatib ilahayn qaalu wuxuu yidhi baan ku dhaarannay innaka adigu lafii dalaalika baadidaadii baad ku sugan tahay alqadiima hore weligaa yuusuf owdaa unbaad ahayn falamaa anjaa albashiiru bishaareeyihii markuu yimid alqaahu wuxuu qamiiskii ku tuuray calaa wajhi aabihii wejgiisa fartada wuxuu ahaaday basiiran mid wax arka qaala wuxuu yidhi alam aqul lakum ma waanan idinku dhihin inii anigu aclamu waxaan ogahay min allahi alla xaggiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogay inuu ilaahay faraj ii furay waan ogaa anugu buy bashiirku wuxuu ahaa yahuudaa buu ahaa yahuudaa waa ninkii qamiiskii hore dhiigga lahaa ee dhiigga beentaa lagu wareeyey u geeyey aabbaha yidhi wakaa wiilkii bahal baarane markaasuu yihi walle anubaa qaadi maantana bishaarada anubaa qaadi buui yahuudaaba wax wuuna ugu caqli badnaa yahuudaaba falamaa an jaa albashiiru bishaareeyihii markuu yimid alqaahu wuxuu ku tuuray qamiiskii calaa wajhihi wejhii aabihii buu ku tuuray fartadda wuxuu ahaaday basiira nin wax arka qaala wuxuu yihi alama qul lakuma waanan idinku dhihin inii anigu aclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn war ilaahay inuu farij ii furi anu weligii waan ogaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaanaa aabbow istakfir lanaa noo qufraan dalab dunuubanaa dembika yaga inaa anagu kunaa waxaanu ahayn khaadi'iina kuwa gafsan qaala wuxuu yidhi baa layidhi saufa astakfir lakum dhowaan baan idin qufraan dalbi doonaa rabbi rabbiga idinka qufraan dalbi inahu rabbigay huwa isagu alkafuuru ka dhaafo weye arraxiibu naxariista wuxuu u dibdhigay bay leeyihiin taabiciintii dad baa sheegay wuxuu u dibdhigay jumcada wakti suxuura yuu u dibdhigay baa ley saasuu udibdhig dembi dhaafka dhowaan inuu de waxooga yar nasto oo deedna dabka si qalbiga ugu duceeyuu raba saasuu udibdhigaa laleeyahy qaaluu waxay hi yaa abaana aabe istakfir lanaa noo dembi dhaaf dalab dunuubanaa dembiyaalkayaga inaa anagu kunaa waxaanu ikhaadayna kuwa gafsani qaal wuxu uhi saufa astakfiru lakum dhowaan yaan idinka qufraan dalbi rabi rabbigay inahu rabbigay huwa rabbigay alafuuru ka dhaafooy alraiimu naxariis falamaa dakhaluu markii intii reerkii lasoo raray masar la yimid calaa yuusufa markay u galeen aawaa wuu dumay ileyhi xaggiisa abaweyhi aabbiyo hooyo wa qaala wuxuu uhi udkhuluu gala misra masar gala yani marse soo degi ka dhigan tahay way soo socdaan ma aha inshaa allah allah hadduu doono aaminiina idinkoo aamina masar soo dega wey qolyaa waxay taqdiim wa takhiir baa ku jiro markay masar soo galeen buu awaa abawey maha sida masar markay soo galeen buu meel fiican baa degantihiin ogaad u sheegay waana aabihii hooyadii gurigii uu joogay iyo meeshaasu geeyey falamaa dakhaluu calaa yuusufa markay u galeen awaa ileyhi wuu dumay abaweyhi aabihii hooyadii wa qaala wuxuu yihi gala misra magaalo gala fiican inshaa allah allah hadduu doono aaminiin idinkoo aaminiin aaminiinadu insha allahu aaminiinadi ku xidhan wa rafaca wuu kor yeelay abaweyhi aabihii hooyadii cala alcarshi sariirtii wa kharuu way u dhaceen lahu liajlihi sujadan iyagoo sujuudsan qaala wuxuu ihi yaa abati aabbo haadaakani taawiilu ru'yaaya waa ru'yadaydii fasirkeedii min qabl horey aan ugu riyooday qad jacalahaa wuxuu ka yeelay rabbii rabbiga xaqan dhab buu ka yeelay waqad axsana bii wuu ii soo saaray wajaaa bikum idinkala yimid min albadwi baadiyaha min bacdi an nazaqa shayaanu shaydaanku intuu fasaadiyey kadib beynii wa bayna ikhwatii anigi walaalahay dhexdood ina rabbii rabbigay latiifun kii naxariis badan weeye oo maamula limaa yashaa wuxuu doono inahu alle huwa alcaliimu alxakiimu ka caliimka xakiimka awey aabbihii iyo hooyadii sariir buu saaray culimada qaar baa waxay leeyiin waa habaryartii maxaa habaryartiiba nagu wata aabbihii kow iyo tobankii nin yaabiyahoo yaa sujuuday abow ruyadanu waa tayduu xaq aho alla xaq ka dhigay buud ilaahayna wuu ii samafalay subxaanau watacaala xabsigii uu iga soo saaray idinkana baadiyihiu isu keenkeenay alla subxaana watacaala aniga walaalahaygii shaydaanku fasaadiyeyna heshiis baanu maanta nahay w wa rafaca uu kor yeelay abaweyhi aabihii hooyadii cala alcarshi carshiga dushiisa waa sariirta wakharuu way u dhaceen lahu liyuusuf sujadan xaalay sujuudsan yihiin waqaal wuxuu ihi yaa abati aabe haadaakani taawiilu ru'yaaya ru'yadaydii fasirkeedii wey min qabl hor aan ugu riyooday qad jacalahaa wuxuu ka yeelay rabbii rabbigay xaqan dhab buu ka yeelay waqad axsana bi wuu ii samafalay id wakti akhrajanii uu iga soo saaray min asijni xabsiga wa jaaa bikum idinka idinkala yimid melbadwi baadiyaha min bacdi an nasaqa shaydaanu shaydaanku intuu fasaadiyey kadib beynii iyo wa bayna aniga walaalahay dhexdooda ina rabii rabbiga ladiifun lufigu waa maamul daqiiqa wey limaa yashaa wuxuu doonu maamula inahu alle huwa alcaliimu ka og wey alxakiimu falsa rabbi qad aataytanii markaasuu alla baryay markaa nabiy ilaahi yuusuf markay wax waliba u dhammaystireen qisadii dheerayd rabbi rabbigow qad aataytanii waxaad isiisa min almulki boqortooyo qayb ka midaan siisay ilaa masar o dhan boqorum ahayn wacallamtanii waadi bartay min taawiili lxaadiisi riyooyinka iyo wararka taawiilkoodaadi bartay faadir samaawaati ya faadir samaawaati samada kii abuuray iyo walardi biqayri mihaali anta adigu weliyi gargaarahaygaa tahay fi dunya addunyada walaakhira tawafanii i oofso musliman xaalo aan ahay waalxiqnii iyo haleeshii bisaalixiina dadkii fiicnaa igala mid oo aabbahay iyo awowayahay iyo ka mid yihiin tamani ma aha uu tamaniyey geeri ilaahu markaad idili doonta ajashaydu gaadho dadkaa anoo muslima idili waay marka tamaniga nabigu u diidayo dhibaato haysata maxaa yeele haddii cumrigiisu dheeraado khayr badan buu ziyaadsan bu ee ha yidhaahdo ilaahu intay noloshu khayr i tahay i noole intii dhimashadu raaxa i tahayna ilah dltamani alimaam bukhaari wuu tamaniyey markii qur-aanku waa makhluuq la yidhi oo bidcadii fara badatay intuu magaalo kala tegey yidhi ilaahu dilo bil buu noolaa waa sidaa waay rabbi rabbigay qad aataytanii waxaad isiisay min almulki boqortooye qayb ka mida waclamtanii waad i bartay min tawiili axaadiii wararka fasirkooda faair asamaawaati yaa faair asamaawaat walardi samadii ardada kii abuuray bikayri miaali anta adigu weliyi naasirkaygaa tahay gargaarahayga fi dunya walaakhira tawafanii i oofso oo idil musliman anigoo muslima waalxiqnii i haleesiye saalit yeelaysa faadirka cabdullah bin cabaas baa wuxuu faadir baan gara waayo laba carab ah ayaa tiimada wargoyn ceel bay isku haysa ana fadartu buu yidhi buu ana qotay markii u horreysay markaasaa gartay buu faadir dalika nabiyullaahi maxamed sharafta lahow dalika warkaas laguu sheegay min ambaail haybi wixii maqnaa warkiisii weye nuuxiyihi waanu waxyoonnay ilayka xaggaaga wamaa kunta ma aadan ahayn ladayhim wiilashaa agtooda ilmo banu israail id wakti ajmacuu amrahum amarkooda ay isku dubarrideen oo amarkooda ku kulmeen wiilkaa inay dilaan ay rabeen wahum iyaguna yamkuruuna ay khayaanayeen wiil maxamed baa lala hadlay waxaa layidhi le hadalka isagun baaba loo hayey warkaa laguu sheegay ee nebi yuusuf qisadiisa ee weyn ka mid tahay waan kuu waxyoonnay waa wax adhig kaa maqnaa markay amarkoodii isu geynay wiilka u tashanayeen aduma dalika waxaa lagu sheegay min ambaa'i lhaybi wixii maqnaa wararkiisii weeye nuuxyihii ilayka waan u waxyoonnay wamaa kunta mana aadan ahayn ladayhim agtooda wiilashii ilmo israa'iil ahaa id wakti ajmacuu ay isu geeyeen amrahum taladoodii wam yagun yamkuruun ay yuusuf khayaanayeen wamaa agharu nnaasi dadka badankii ma aha walow xarasta aadba ku dadaashide bimuminiina muminiin ma aha aadu dadaal kastaba bixi nabiylahi maxamed dadka badankii mumin noqon maayaan wamaa akaru naasi dadka badankiima walow xarasa aadba ku dadaashi bumuminiina wamaa tasaaluhum ma weydiinaysid calayhi calaa tabliiqi risaala min ajrin adigu waa dadaalaysaa wax ajirana iyaga kama rabtid laakiin si kasta haddaad u dadaasho aduu qalbiga uguma shubi kartid iimaanka wamaa tasaaluhum ma weydiinaysid calayhi cala risaala min ajrin in huwa maa huwa ma aha qur-aanku ilaa dikrun waanin mooye lilcaalamiina khalqiga la waaninay allah subxana wa tacaala